alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuul illahi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaa inoogu dambeeyey asharikatu walwakaala xadiiska abu hureyra radi allahu canhu uu ka soo wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qisat lcasiif casiifna waa nin shaqaala ah wey markaa nin shaqaalahoo qoys u shaqeynaya baa gabadhii oo iyaduna reer dee lahayd xumaantaasi dhex martay marka almuhim xadiiska waxa imika socdaa waqdu yaa unaysu calaa imra'ati haada ninkan soo cawdan soo cawday xaaskiisa ninkan isaga ah xaaskiisa ku kallahoo fa in ictarafat farjumha hadday qiraato halkaa maxaa laga qaadanaya markaa alwakaalatu fi lxuduud in xuduudda wakaalo ay geli karto oo qofkii xadka ogayay qaadiga ahaa cid uu udiri karo odhan karo ordoo qofkaa soo dila amba qofkaa xadkaa ku fuliya baab iqraari iqraarka iyo baabkiisi weeyi iqraar waa shayga waa sidaa uu yahay oo qofka shay qirtan weeyaan qirasho ictiraafu linsaan bima caleyhi lilgeyr min xuquuq markaa uu noqonaya ictiraafka waxaa loo jeedaa sida ay culimadu udhigeen raximahum اllahu jamiica ictiraafu linsaan qofkii oo qirta bimaa calayhi waxaa korkiisa lagu leeyahay bima calayhi lilgayri waxa uu ku leeyahay ee lagu leeyahay cid kale ay ku leedaho min xuquuqina waxaase xuquuqa xuquuqda way noocay badnaan kartaa xuquuq maaliya iyo xuquuq badaniya way noqon karta qof baa qof yidhi dayn buu igu leeyahay qof baa yihi xoolaan ka qaatay qof baa yihi naber baan gaadhsiiyey markaa waa ictiraaf iqraar ictiraafu linsaan bima calayhi lilgayri min xuquuqi waxaa ka mid a ah adilada tilmaamaysa aayaddii dheerayd ee suurat albaqara ku jirtay walyumli liladii calayhi alxaqu ka xaqa lagu leeyahay yeedhi isagiibaa dee wuu qirsanyay marka waxay waxaas laygu leeyahay taaya taasoo odhanay marka iqraarku shay qofku hadduu shay qirto oo dha waxaase lagu leeyahay caqligiisina u dhammaystirayey qof soo jeeda u ahaa tusaale hadhow hadduu dafiro maxaa ka iman kara ma la aqbalaya qadeedahaasa markaa an abi dir radi allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ui quli lxaqa xaqa dheh oo xaqa ku hadal walow kaana muran haba qarhaadhaada xaqaasiye eh, oo qaraar naftaha ku ahaade eh saxaxahu ibnu xibbaan fii xadiisin awiil sheekh ibnu xibbaan raximah llahu ayaa saxiixiyey xadiiska xadiis dheerna uu ka mid ahaa oo jumladan amba cibaaradan ay ku jirto xadiiskaa sheekh albaanina waa saxiixiyey markaa eh, waxa uu yihi abu dar radi allahu canhu oo magaciisa jundub bn junaada ah, alkifaariy amaranii khaliilii sala allahu alay slam bisabcin saaxiibkaygii anaadka u jeclaa oo nebi maxamediya wuxuu amray toddoba amaranii bixubi lmasaakiin wadunuwi minhum wuxuu amray inaan masaakiinta jeclaado oo aan u dhowaado o iska kibrinin masaakiinta waamaranii an andura ilaa man duunii walaa andura ilaa man fawqii wuxuu i amray inaan eego cidda iga hooseyso oo aanan eegin cidda iga sareysa wa amaranii an asila alraxima wain adbarat wuxuu i amray inaan xidhiiriyo qaraabada wain adbarat e haba iga jeesato qaraabadu iyadu iyay xidhiidhinba aniga haba iga daba jeedise laakiin anigu inaan noqdo qof qaraabadiisa xidhiiriya wamaranii anlaa asأla axada shayئa waxaa kaloo uu amray inaanan cidba waxba weydiisan oo aan su-aasha bani aadamka ka dhowrsoonaado walow baahiba hay hayseen ayaa dee macnahaan ku jirta waamarani wuxuu amray an aquula inan idhahdo alxaqa inaan xaqa ku dhawaaqo wain kaana muran haba qarhaadhade waamaranii wuxuu amray anlaa akhaafa fi alla akhaafo buu amray inaanan ka baqanin filaahi alle dartii aanan uga baqanin lawmata laa'imin mid canaanta canaanti shay ilaahay dartii aan u samayn lahaa amba aan u odhan lahaa amba aan u qaban lahaa inaanan isoranin waniyo dadkaasaa ku canaano doona bilaa lagu idhahdo maxaad samaysay bila lacagta lagaa gooyaa bila waxan inaanan saa u joojinin walaa yakhaafuuna lawmata laaimin ti ilahay uu ku ammaanay dadka wanaagsan yaa man yartada minkum can fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunahu adilati calى اlmuminiina acizati calى اlkafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllahi walaa yakhaafuuna lawmata laim amaranii an ukira min qowli laa xawla walaa quwata ila biاllah waxaa kaluu i amray inaan farabadiyo qowlka laa xawla walaa quwata ila bilah fainaha kanzu min kanzi ta min kanzi taxti lcarshi min kanzin taxti اlcarshi fainahuna kelmadahani laa xawla walaa quwata ila bilah amba hadaladaasoo dhan gaar ahaan laa xawla walaa quwata ila bilah waa kayd kaydadka carshiga hoostiisa yaalla ka mid ah marka xadiiskani runtii arrimo aada u fara badan oo aada u cajiiba oo talooyin uu gaar rasuulku u siiyey abudar ayaa ka mid ah abudar talooyin kalena uu siiyo waxaa ka mid ahaa wuxuu yihi weligaana waxaan ku arkaya abudar inaad tahay weligaa laba qof ha kala xukumin madaxna madaxnimona hadoon marka abudar saasa awgeed buu cidlo iska degay oo halkii buu ku dhanjgeliyey quli lxaqa walow kaana muran macnaheeda waa maxay macnaha markaa macno ballaadhan hadda weyaan dee xadiiska cibaaradani laakiin iqraarka waxaa ka mid ah soomaalidu waa ku idhahdaa nin baa idhi inankiisii inankiisi baa lagu yihi inankaagii dee gartii baa laga helay markaasuu i gartii ma qaade su i ha su wuu igu banaaya waa nin raga dheh gartii haddii lagaa helay dee qiro markaa macneed waa maxay xaqa lagugu leeyahay hadduu doonto aad dafiri karayso laakiin dee adigii rabbiga aad sog ku dhawaaqo qir wuu soo gudagelaya wardaynkaasaa lagu leeyay war qofkaasi ma ogeyno waa kii dhintay oo waxaasaa lagu leeyay inu irto qof waxaynu aragnay dad badan oo maanta iyagoo intaasoo sanadood ka hor geel dhacay oo geel xaaraana qaateen geel baryo dhaweyto midiyaha meelaha ka arkeyn dad le xoolihii baan soo celinay oo anagaa dee iska soo celinay de waa arrin aad iyo aad wanaagsan ya qofkii qaadkaasi waaa ka dhace qul ilxaqa walow kaana buran waxaa kaloo soo gudagelayo dee uu ka caddahay ba xaqaysiisa loogu hadlo oo dad badan maxaa xaqa ka hor istaaga ilan geesnimada lagu sheegaya meelo badan bay gelaysaa maaha tii jihaadka o keliya gacant seefta la qaadanay keliya hadii qofkii xaqa dad badan baa inay xaqi ku hadlaan oo niyo dadkaaga yar kala yaaci doona iyo dadka ehm, bilaa niyow halkaa wax kaga yimaadanoo dee niyow waxoogaa halkaa shaah yar baad ku qabtaaye eh. haddaad qofkaa masalada ku caddayso war bilaa ninkaa isa seegta war maad iska aamusi ya marka soomaaliduna hadalka way yaqaanaano xaqa ku dhawaaq ba walow murna ha ka qaraadhaadee murtiiba iyagu wax qaraarh ka dhigeen oo gaara ka dhigeen oo yidhahdeen murna ka qanaadee haye xaqa siiisa ku dhawaaq qul ilxaqa qaala lii rasuulu sala allahu alayh wasalam <clears throat> rasuulku wuxuu igu yihi qul ilxaqa xaqa ku dhawaaq walow kaana muran haba ahaadee xadiiskaasi kolley waad hel waynu helaynaa imaam axmedna wuu soo wariyey xadiiska markiisa hore marka waxyaalaha uu sheegayo kalaana dee faraha badanna waxaa ka mid ahaa masaakiinta inaan layska kibrin markaa miskiinku de hadduu yahay taariku salaad ama kuwa isusugeyn ama kuwa noocaasa looma jeede laakiin sida waxa wey dadka baahane aan dee iska ehlucibaado wanaagsane dulaabulcilmiga iyo dadka ah iyo dadkaa kale dee iska wanaagsane laakiin haddana fuqarada ah de inaan oanin waa ninkaygaa dhane magaca leh ninkaygaa dhane hebel hebel ee wasiirka amba soo maray amba taajirku dhalay amba dee sidaasa ayaa ni miskiinka la socon karaya ama halkaa dhex fadhiisan karaya cidda iga hooseysa inaan eego ayuu amray oo cidda iga sareysa aan eegin de haddaad cidda kaa sareysa eegto rasuulku muxuu shegay ala sla sl nimadiis nicmadii baad quursanaysa adig laftigaadu nicmo aad iyo aad u badan baad haysataa oo aanad koobi karayn markaad mid kaa sareeya eegto waxaad sanaysa oo ilaahay muxuu intaa u siiyey isaga adigana uu kuu siin waaya waa shaydaanku kuusoo raaci kara shaydaanku waa uu kuusoo raaci kara marka halkaa xadiis buu sheekhu halkan iqraarka keenay oo waxaa laga qaadanaya qofkii wixii haddaba ku dhawaaqo in hadduu dha waa ninkaa hebeldayn buu igu leeyahay oo qofkaasi markuu ku hadlayay aanu dee maskixidan uu caadi ahaa uu soo jeeday oo haddana idhahdo iguma laha haye waa lagu socodsiinaya inuu kuleeyahay lagu qaadaya culimada qaarkood ba qaacidooyinka waxay ku daraan alinkaaru bacda aliqraari laa yufiid shay alinkaar bacda aliqraar laa yufiid shay qirashada qofku uu qirto diidmada baan ujeedaa alinkaar bacda aliqraari diidmada uu shay diido markii uu shayga qirtay kadib laa yufiid shay waxba ma faa'iideynayo inkaarkaa dambe maxkamaddii baa la tegayoo wax qofka cadaadisa iyo wax dhibaato haysatay may jirin oo caafimaad qabay ciduu ka baqanaya may jirin ninkaa hebel waxa uu igu leeyahay sidaa saas weeyaan buu ihi isagoo caafimaad qabo shayga saxeexay hadhow buu dafiray u war waan iska ciyaariyo kaftanba iga ahay laga aqbali maayo iqraarkaasaa horumarku soconaya inkaarkaadasocon maayo marka qaacidadu waxyaala laga soo reebayo habaa lahaatee laakiin asalku wixi uu shaygu qiro naftiisa ku qiro de ilahay ba subxana wataala ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilah walow walow calى anfusikum aw ilwaalideyni walaqrabi baab lcaariyati caariyada ayuu baabu yahay alcaariya waa shay la kala ammaaneysto waa ammaanadii ka duwanoo waa qofkiio shay loo dhiibayo le shaygaa ku intifaacso kale ama yahay markaa harci ahaan waxaa lagu tilmaamay kelmadda alcaariya waa iska crabi ahaan waa la garanayaayo alcaari waa shay qaawan tajarud min athiyaab wakada wax macno badan buu keensanaya alcuryu curyaan sharci ahaan waa dafcu cayni liman yantaficu biha majaana wayarudduha dafcu insaanin dafcu caynin baan ujeedaa liman yantaficu biha dafcu caynin liman yantaficu biha wa yarudduha waliba majaanan raacilka liman yantaficu biha majaanan wa yarudduha oo dib u soo celinaya dafcu cayni liman yantafic biha majaanan walyarudduha oo macnuhu muxuu noqonaya waa qofkiioo shay loo dhiibo cayn ayaa loo dhiibaya si uu ugu intifaacsado majaanan laakiin waa maxay bikayri ciwad majaan waa bilaash yuwazacu majaanan walaa yubaac ayaynu kutubta ku aragnay soomaha waqfiga oo kale iyo waa bilaash baa lagu qaybinaya wey lama iibinayo majaanan biduuni ciwadin wahaman iyadoon waxba lagu kala bedelanayni leeya kusoo intifacso laakiin wayarudduha wuu soo celinaya markaa dhow oo caariya baa loo dhaya soomaalidu way isticmaashaa thawb alcaariya ma maqasha ya tawb alcaara ma maqasha ya bal inta tawb alcaara garanaysa gacantaaga oo waaya rag badani garan maayaano yaala magaaladaha toobalcaraha si bal hadda noo faahfaahay toobalcaraha istaago marka miyiga la joogo ha ad dee aroos weyn baa guri weyn baa qofka halkaa looga dhisayaayo markaa cawskii amba hararka dhe amba kebadde amba dhigadhe amba lool amba waxa doonta dhaho dee qofkii waa lasoo ururinaya meelahaasa looga soo qaadaya marka hore ilana qalintaa laeg ma haysta marka hore isag marka waa lasoo ammaaneysa haddana dib baa loo celinaya tawbalcaaray markaa idhahde lakin waxaad moodayna erga inay ka keeneen thawb lcaariyati waa maro lasoo ammaanaystay oo kale ilaahayna subxana watacaala wuxuu ina amray wixii wanaag o dhan isku kaalmaysano waxyaalaha qaarkood in lagu intifaaco oo lays ammaaneysiiyo qofka diida waxyaalaha qaarkood qofka diida wuu dambaabayaa oo ilahay muxu uhi wayamnacuuna almaacuun maacuunka maxaa la hahda waa gudinta iyo waa eh, dabka iyo milixda iyo weelka iyo waxyaalahaasa lagu tilmaamay marka sifooyinka xunay leeyihin dadkaas baa ilahay ku ama ku tilmaamay inay yihiin wayamnacuuna almaacuun marka eh, dee qofku marka xaafaduhu ay isku baahayeen milixda ay siiyo baaldiga ay siiyo weelka ay siiyo waxaasoo kale waa waxyaalaha aanay tahayn in loo diido sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi markuu macneynaya aayaddaa wuxuu yihi raximah llah markuu yamnacuuna almacuun oo dee horta jumhuurtu waxay ku fasireen waxa weeyaan ana almuraada bilmacuun maa yastaciiruhu ljiraanu bacduhu min bacdi min alawaani walamtixati wuxu yihi cbdillahi bn mascuud radi allahu canhu kuna nacudu almaacuuna calى cahdi rasuuli اlahi salى lah alay slm caariyata addalwa wاlqidra haddaanu nahay saxaabada waktigii rasuulka waxaanu ku tirin jiray maacuunka waadaanta biyaha dee lagu dhaansanayo iyo alqidra dheriga iyo wax lagu karsanayo iyo wuxuu yihi sheekhan cabdiraxmaan nasir sacdi oo sheekhii caalimka weyne ahaa sheekh ibn cuthaymiin sheekhiisii ahaa wuxuu yihi yamnacuuna icطaaء الshay aladi laa yaduru icطaؤuhu calى wajhi اlcariyati aw اlhibati kaاlinaai wاdalwi wاlfasi wanaxwi dalika mima jarat اlcaadaة bibadlihi wالsamaxi bih fafiihi alxahu calى ficli اlmacruufi wabadli اlumuuri اlkhafifati kaalcariyati kaاlinaai wاdalwi wاlkitaab wnaxwi dalika lأn allaha dama man lam yafcal dalika aynu fahmnaan filaya waxay diidayaan bui yamnacuuna icdaa shay aladii laa yaduru icdaahu calaa wajhi alcariya shayga aanu dhib aanu dhibaynin inay bixiyaan si caariya ay u bixiyaan tusaale ahaan dee gudintaada in wax lagu soo guulay ama gudhe lagu soo karsado dheriga ya waxba ku yeeli maayo sida alinaa wdalwi walfas iyo faashkii oo kale iyo wixii lamid ahee dadku ay caadadu ku dareertay in la yskaga dhiibo qofka bibadli asabaxi lahu oo inta badan ay dadku dhaqan uleeyihiin inaanay iskuba diidin marka aayadda waxaa ku jirta fafihi alxau cala alficli macruuf in wanaaga la sameeyaa ku jirto iyo wixii wanaagsanee fudud in la bixiyo kitaabkiibaa ka mid ah oo kusoo daray sheeku kacaariyat linaaya wadalw lkitaab de imika way iska fara badan tahay laakin waqtiyada qaarkood ayaa hal kitaab laga yaabaa arday dhamm inay haystaan ama sheekha un kitaabkii u haysto ila nimka watan mudbacadu soo daabcana kutubta aad bay ufara bateen waata dee meel kaleba laga helaya dabeetana kitaabkaasaa laga yaabaa qofba qof inuu kasoo yar qorto amba ya lakin dee dadkaasi ma laga ma ka dadaal badnaan qoladan kale dee ha bukhaari waxa lagu leeya dayaxuu ku qoreye faynus iyo iftiin iyo len iyo waxan ma marka maalintii laga reebo habeenkiibuu qorayo dayaxaasuu habeenka dayaxa la eeganaya ya an smr bn jundub radi allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam cala lyadi gacanta waxaa ku waajiba cala lyad gacan waxaa lagu leeyahay oo ay soo celinaysaa ma akhadat wixii ay qaadatay xataa tuadiya ilaa ay soo celinayso ilaa ay gudayso ciddii lahaadaysanayso rawahu axmed arbacatu wasaxahu xaakimu xadiisku marka wuxuu tilmaay qaacido guudow shaygii caariyadahaa ee laysku isiiyey iyo ku kalaba uu soo gudagelaya qof hadduu shay qaado isagu uu mas-uul ka noqdo oo la ku intifacso oo uu baab baabi'iyo amba uu shaygaasi baabao in lagu yeelanayo in eegaashka metra ku intifaasan lakin isagu hadduu tasarufka xumeeyo uu halleeyo amba uu iibiyo amba wax kale uu ku sameeyo de isagaa lagu yeelanaya calalyadi maa akhadat waa hadal kooban laakiin macno weyn tilmaamaya gacani wixii ay qaaday iyadaa lagu leeyahay ilaa iyo intay ka soo celinaysay ciddii lahayd gudib kuso celinayso qaala rasuulu lahi sala allahu ala sl slk gacani waxaa ku waajiba lagu leeyahay maa akhadat wixii ay qaadatay xataa tuadiya ilaa ay soo bixinaysay soo celinayso waxaad markaa ka dhalanayso kale waa las weydi qofkii maala isaga wa lasii ammaaneysiiye cid kalama sii ammaaneysiinaya waa maya ayay u badan yihin culimadu waayo isagaa loo ogolaaday laakiin cid kale uu kasii haddii idan guud la siiyo uu ku idhaahdo qofkii ammaanada u dhiibay cidda kale ku intifaacsanaysanaa hawdiidin markaa waxbu haysta amba uu ka idan qaato u ihahdo war cid baa dee weydiisatay gudintii aan kaa soo qaaday amba waadaantii amba dherigii anigu waan ku intifacsan cid kalena way doonaysa amba udhiiba hadduu hade udhiib waa gaar taasi lakin asalku waa inaan horta udhiib illa ka idan qaato xadiiskana waxaa lagu tilmaamay hada alxadiis yuctabaru qaacidata sharciyata jaliilata min qawaacid اطamaan fi tashriic اlislaamiy waa qaacido guud oo qofku wixii inuu damaanad qaadayo damaankii iyo wixii aynu soo aragno o dhan baa soo gudagelaya cala lyadi ma ahadat waa qaacido ku socon karto qofku wixii qaaday ilaa uu ka soo celinayo de lagu leeyahay an abi hurayra radi allahu canhu qala qaala rasuulu lahi sala alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi addi u gud oo sii alamaanata amaanada ilaa man itamanaka cidda ku aamintay walaa takun ha man khaanaka cidda ku khiyaamaysan rawaahu abu daawuud watirmidiyu waxasanahu tirmidi xadiiska xasan buu ka dhigay wasaxahu xaakimu xaakim isagu ka saraysiyo saxiix buu ka dhigay wastankarahu abu xaatim araasiyu abu xaatim araasina istankarahu munkar buu ka dhigay xadiiska uu istiisiiye wuxuu xadiis munkar ah munkarkuna waa anwaacu daciif wastankarahu abu xaatim araasiy xadiiska sheekh albaanina muxuu ku tilmaamay shekh albaani ya idin qore way xadiisku markaa waxaa ku jira shariik ibn cabdillahi alqaadi oo inkastuu sheekh lagu kalsoon yahaa xagga dacfi oo kale adu almuhim xadiisku macnaha uu tilmaamayo sheekh albani oo kale sax ka dhiga uu saxiixiyey macnaha uu tilmaamayana waa sax oo ammaanada ciddii lahayd u celi aayad qur-aan abasaa tilmaamaysa sheega ayaddaas in allaha yamurukum an tuaduu lamaanaati ilaa ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl marka in allaha yamurukum waaba qaacido guud in allaha yamurukum an tuaduu lamaanaati ila ahliha falyuadi ladi tumina walyuadi ladi tumina amaanatahu markaa eh, walyataqi اllaha raba marka qofkii la aamini dee ammaanadii inuu celiyo waa looga baahanya hadduu qofku khiyaameeyo adiguna ha khiyaameyn ayaa inta dama tahay oo khiyaamadu waa sifo xuno wanaagsanayn marka haddiiba sidaa uu sameeyo oo adiga khiyaamo uu kugu sameeyo oo xoolahaagi uu kaa kaa xado adiguna xoolahiisa ha ka xadin oo anigaba dee maalinbusaa igu sameeyey ha samaynin khiyaanaduna waa sifatu naqsi khiyaanadu waa maxay waa sifatu naqsin markeed horeba mutlaqan sidaa awgeed baa markaa waxaa jira sifaadka ilaahay sifaadka ilahay waxaa ka mid ah sifaat loo yaqaano sifaat almuqaabala ama sifaat almuqayada oo kaydka iyo khidaaca iyo istihsaagaya ka mid yihiin makriga iyo markaa waxaa loogu t kuwa waa sifaat muqayada ama sifaat muqaabala oo sifa haddii la sii daayo nuqsaana weeyaan laakiin haddii meesheeda la dhigo waa kamaal marka ilaahay qeybteeda kamaalka abaa ah loo sugaya markay nuqsaan tahayna loo sugi oo mutlaqana ilahay loogu sugi maayo loogu dayn maayo saagda muqayada la amba muqaabala oo bimuqaabalati miliha oo wayamkuruuna wayamkuru llah iyagu markay sameeyaanba ilahay sameynaya inamaa naxnu mustahziuun allahu yastahziu bihim ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuun inahum yakiiduuna kayda waakiidu kayda lakin odhan maysid ilaahay waa kaaid allahu yakiid lakin waa allahu yakiid lkaa'idiin wayamkuru almaakiriin misladaa waxaan usoo gudagelinay un walaa man khanak asheikh ibn cuthaymin raximah llah oo culimada caqiidadan aadka ugu talax ah, ayaa wuxuu yihi wuxuu sheegay kitaabkiisa alqawaacid mula wuxuu ku sheegaa khiyaanadu iyadu waa sifatu naqsin markaa la odhan maayo khana allahu man yakuun khana allahu waxa waajiba bu ihi cibaarada dadka caamada baa isticmaala bu shegay caamadii carabtuu waxay dhahdaan bu ihi khana allahu man yakuun ilaahay cidda khiyaamaysa isna wuu khiyaameeyaa marka wuxuu ley sifadaasi maaha mid ilaahay loo sugayo waa sifatu naqsi weeyaan iyo matala makriga cid doonaysa adiga matalan inay dhibaato ku si qarsoon de haddaad ogaato oo aad ka tabaysato ama aad si qarsoon adigu wax u gaadhsiiso marka ciddii sidaa samaysa waa arrin wanagsan kamaala laakiin khiyaarada waa maxay waa sifo aan markeed wanaagsanayn sifaatka naqsigana alla subxana wa tacala uu ka nasahayo walilaahi almathalu alaclى almuhim xadiisku wuxuu tilmaamaya caariyada oo qofku wixii uu amaanaystaya in dib loo celiyo sheekh uu soo qaatay addi lamaanata ila man itamanaka walaa takun man khaanib وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه qال qاla lii rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxu uhi idaa atadka markay ku timaado rusulii rusushaydii maxaad ugu salii weydeen waa baluunka adiga ya de haddii lagu saliyana saligu waa duceeye laakiin dee rusushii lama sheegaya la soco casarka meel kala an kumaqran an yaclى abi cumar radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa atadka markay ku timaado rasuuli ergadaydu markay ku timaado faacdihim sii halaathiina dircan soddon diric sii diricu kii dumarka maahae dirica ragga xidhan jira berigaasoo waa bir dhan oo qalbirahoo la xidhanayo waranka iyo leebka iyo kaa difaacaya oo la ysku xidhxidho qultu waxaan ku uhi yaa rasuul rasuulkii ilaahayow acaariyatun madmuuna aw caariyatun muadaa macaariyatun madmuunaba macaariyad la damaanad qaadayaaba oo hadii ay baaba'do qiimaheedii la damaanad qaadayo aw caariyatun muadaa mise waa caariya sideeda loo soo celinayo un caynteeda la soo celinayo qaala wuxu bal caariyatun muadaa meene waa maaha caariyatun madmuuna maahe waa caariye la soo celinayo hadii caynteedu ay baaqi tahay rawaahu axmed wa abu daawuud wاnasaa-iy wa saxib bn xibaan an safan bni umaya radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waslm nabigu istacaara wuxuu ka ammaanaysay minhu isaga duruucan duruuc buu ka ammaanaysay diriicyo yowma xunaynin maalintii xunayn faqaala wuxuu ihi akasbun ya muxamed muxamedow maxoog baa maxoog baad igaga qaadato waad iga qasabtay qaala wuxuu uhi bal iska dhaafe caariyatun madmuuna may xoog hagamaan qaadane waa caariyatun ammaano madmuunatun la damaanad qaaday hadday xitaa baabado lagu damaanad qaadayo rawahu abu daawud wanasaa-i saxib alxaakimu wa akhraja lahu shaahidan xaakim wuxuu usoo saaray xadiiskan shaahida ضaciifa can ibni cabaasin radi allahu canhuma xaakim wuxuu leeyay kitab la almustadrak calى aصaxiixeyn mustadraga waxa la ha kitaabka kitaab kale laga dabageeyo oo wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim shuruuddoodii raggii ay wax ka soo warin jireen iyo shuruuddoodii axaadiistaanay bukhaari iyo muslim soo warin baan hayaa oo laakiin raggii ay wax ka soo warin jireen iyo shuruudii ay dhigteena marka xaakim iyo ibnu haddaad aragto culimadu waxa dha waa mutasaahiriin xagga xagga tasxiixa waa la yska hubsadaa waxay saxiixiyeen xaakim iyo ibnu iyo ibnu khuseyme iyo ibnu khuseyme haba kasoo dhawaada isagu ha kasoo saranaan oo culimada loo qeeya mutashadidiin iyo mutasaahiliin iyo mutawasidiin iyo xagga tasxiixa qolaa aada u sahashata oo ibnu xibaan iyo xaakim iyo akimisagood bu xaakim dahabi kaga daba tegay kitaabkii oo laga odhanaya wawaafaqahu adahabiy isagu almustadrak cala saxiixayn bukhaari iyo muslim baan axaadiis ka dabageeyey bu markaa xaakim annaysaburi waxaa dacfi badan baa kitaabkiisa ku jira laakiin de waa culimo badan oo khayr lahayd oo kolleyba way dadaaleen dadaal badan bay bixi waayo labadan xadiis way iswaafaqsan yihiine eh? caariyadii rasuulku alay slat slam inuu sameeyo cid ka ammaanaystay baa horta laga qaadanaya ay sharci tahay oo masladaa nebiguba uu sameeyey caleyh isalaatu wasalaam oo baahida dadku ay isku qabanayta waxaa la kala ammaanaysan karaana uu yahay qalabka dagaalka lagu gelayo kii wax lagu qodanayey baabuur la kaxaysan iyo wax lamid adu waxyaalahaasoo dhan noqon karo haddaba caariyatun muadaat iyo caariyatun madmuuna maxay ku kala duwan yihiin waxay ku duwan yihiin haddii caariyatun madmuuna la ha caariyadda damaanad qaada la ihahdo waa caariyat madmuuna hiy alatii tudmanu in talafat bimiliha aw biqiimatiha caariyada madmuunada waxa weeyaan hiy alatii tudmanu tala damaanad qaadayo bimiliha idaa talafat hadday baabaado bimiliha iyadii oo kale aw biqiimatiha amba qiimaheedii waxa weeyaan haddii shaygaasi war waxaad ii dhiibtaa dirca amba faashka amba gudinta amba wax lamid a ah haddii gudintaasi ay baabado amba aada amba ay jajabto anaad iga taqana mid lamida waa inaad keento amba qiimaheedii taa maxaa lo caariyatun madmuuna caariyatun muadana waa maxay waa tacaynteedun la soo celinayo hadday baabacdo sidaa ku baabadana aan la soo celinayn weyaan isaay ku baabaasha wlcaariyat muada hiy alatii yajibu adauha maca baqaa'i cayniha yajibu adauha maca baqaa'i cayniha waxaa waajiba yajibu adaauha hamsatu cala lwaaw in la soo celiya waajiba maca baqaa'i cayniha iyadoo caynteedina ay baaqita hadday baabado ka waran fain talafat lam tudman hadday baabaado lama damaanad qaadayo farqiga udhexeeya markaa wa taas tanna sideedii baa loo soo celinaya intii caynteedu baaqitay haddii caynteedii baabado caariyan muadaadkaas waxba qofkaa laguma laha saase de shardigaasaraarsiya dhigtay marka hore ayay noqonaysaa yacla bin umayr radi anhu qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay slam waa saxaabi oo meel buu rasuulka wakiil uga ahaa rususha rasuul waa cid kastoo dee la diro marka cidda soo diray markay ku yimaadaan soddon diricoo dagaalka ah kuwaasu dhiwey marka amba markaa haddaanu isagu wakiil uga ahayna isagaa iska lahaa iyo craa bin umaya waana laga fahmi karaa saas dabeetna wuxuu leeyahay markaa wuxuu leeyahay acaariyat madmuuna miyay damaanad qaadayaano hadday baabado miyay soo celinayaan qiimaheedii ama maadaa soo celinaya mise waa maadaa bal caariyat muadaabu rasulku ala sl tan kalena rasuulku ku yhi caariyat madmuuna qiimihii baa lagu damaanad qaadaya markaa safaan bin umaya isagu gaal buu ahaa islaamu ahayn aabihiina waad garanaysaan in badan baad maqasheen umaya binu iyo ubaya binu waa odayaashii waaweynaa qurayshta ee magaalada maka jooga walaalaha ubaya binu waa ninka ninkan adeerkii oo la jiray ubaya binu waa ninka keliya la idhaa rasuulku uu dilay gacantiisa ku dilay aleyh isalaatu wasalaam markaa safaan bin umaya aljumaxi maljum waa jilib carab ka mida ah qraysh de saciid bin camr aljumaxi baynu garanay saxaabigii macruufka qisadiisa markaa waxaa lagu dilay ubay bin khalaf wuxuu ku dhintay uxud umaya bin khalaf oo aabihii ahayna waxa uu ku dhintay beder oo dee dadkii abujahl iyo qulubka haysnaa haddaba rasuulka ala sl sl markii uu magaalada maka soo gale uu magaalada maka qabsaday fatxu maka uu dhacay safaan bin umaya wuxuu ka mid ahaa dadkii aan islaamin laakiin dee rasuulku alay slat slaam uu sii daayey ya ee uli idhabuu antum ulaqaa la ydhaha saasuu ku yihi la dhaha orda iska taga dagaalkiina waabuu sii raacay oo dadkii geela badan siiyey waan dagaalkii xunayn yowma xunaynin wa yowma xunaynin id acjabka katratu markii dambe uu islaamay safwan bin umayah lakiin xaaladan islaam mu hayn si awgeed markan uu leeyahay ma xoog ila waad xoog badanta weyaan iminka oo nebigu ala sla sl magalada isagaa ku xoog badan oo ninkani waxa ma haya awood ma hayo markaa ma baad igaga qaadanaysaa <laughs> mise waa caariya suu rasuulku bal caariyatun madmuna almuhim caariyadu inay labadaa uqeybsamayso ayaa labada xadiisba ay sheegayaan iyo in la kala ammaanaysan karo qala lii rasuul lahi sal la ala sl ida atadka rasulii faacdii bialaaiina dircan qultu ya rasuul lah cariyat madmuuna aw cariyat muadaa qaala bal cariyat muadaa wacan safaa bn umar radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam istacaara minhu wuxuu ka amaanaysay duruucan yowma xunaynin maalintii xunayn intaanu islaamka ahayn ila waa ka nimka radi allahu canhu leeyay qofa qaale wuxu hi akasbun ya muxamed muxamed ma xoog baayo qaala bal cariyat madmuuna weeyi asxaabta dee nebiga magaciisa uguma yeeri jirin ilaahayna taama oonaba ya rasuul lahi baa odhan jir laa tajcaluu ducaa arasuuli baynakum kaducaai bacdikum bacda baab lqasbi qasabku baabu yahay haddii xoog wax lagu kala qaato iyo inaanay dee diintu ogolayn walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbail faulaaika ma calayhi min sabiil inama sabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas an saciid bn zayd radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi man iqtadca qofka goosta shibran taako min alardi dhulka ka mid a dulman xoog ku qaata dawaqahu llahu ilaahay wuxuu ugu duuba iyaahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dawaqahu llahu wuxuu ilaahay qoortiisa ku duubaa dawaqahu llaahu iyaahu wuxuu ugu duubaa maalinta isaga alleh yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min sabci ardina toddoba dhul ayuu ilaahay subxana wa tacaala qoortiisa ugu duubay an anas radi allahu anhu ana nabiya sal la slm kaana wuxua cinda bacdi nisaai dumarkiisa barhkood ayuu agtiisa joogayoo bidh bay ku dhici kartaa bacdigaasi faarsalat way soo dirtay ixdaa ummahaati muminiin hooyooyinka muminiinta mid ka mida ayaa soo dirtay maca khaadimin laha qof khaadimay lahayd bay usoo dhiibtay biqascatin xeedho fiiha acaamun cunta ay ku jirto fa darabat biyadiha gabadhii agteeda uu joogay rasuulku ayaa ka hinaastayoo gacanteeday ku dhufatay xeedhadii oo fakasarat way jabisay alqasca fadamaha wuu isku dhejiyey wajacala fiiha acaam ayuu rasuulku intuu isku dhejiyey xeedhadii ayuu cuntadii yeelay waqaala wuxu uhi kuluu cuna qacadii saxiixaydna lirasuuli ninkii khaadimka lasoo diray buu dhiibay waxabasa wuu joojiyey wuu siiyey almaksuurati la jabiyey rawahu buhaariy watirmidiy wasama aariba wuu magacaabay tirmidiyo wuuu i wuxuu ku magacaabay adaaribata tii wax ku dhufatee jabisay caaishata wazaada wuxuu kordhiyey faqaala nabiyu sal la slm wuxuu ihi acaamu bicaamin cunto cunto tuur wainaau biinaain weelna weelu tuur wallahu aclam insha allah